اllahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi allaha alle yuxibu waa jecel yahay alcutaasa hindhisada ilaahay waa jecel yahay wayakrahu ilaahay waa neceb yahay atathaauba hamhamsiga ilaahay waa neceb yahay faida catasa axadukum qofkiin hadduu hindhiso oo waxamid allaha tacaala ilaahay u mahad celiyo alxamdu lilaah uu dhaho nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kaana xaqan calaa kulli muslimin kaana xaqan waxaa waajib iyo xaq noqonaya calaa kulli muslimin qof kasta oo muslim ah waxaa korkiisa waajib ku noqonaya samicahu maqlay an yaquula lahu inuu dhaho yarxamuka allah qofka waa waa markuu hindhisay alxamdu lilah buu dhahay waajib bay kugu tahay inaad tiraahdid yarxamuka allah hadduu intuu hindhiso uunan dhihin dhihi maysid maxaa yeele baabkaas sidaa ahaa laakiin markuu hindhiso alxamdu lilah yiraahdo yarxamuka allah inaad dhahdo waa xaq weeyaan waa waajib lagugu leeyahay an yaquula inuu dhaho weeye lahu isaga inuu ama atathaa'ubu wax kale ma ahe hamaamsigu wuxuu ka ahaaday min ashayطaani ahdan afka la kala qaadayo waa shaydaan weeyaan faida tahaaba axadukum shaki waxaan lahayn qof walba inuu hamaamsanaya maxaa yeelay dacfi wey bini aadamkii waa daciif weeyaan daalkii baa ka badanaya hurdadii baa qabanaysa xilligaasuu marka afka kala qaadaya haddayba dhacdo marka wayba kugu imanaysaa shaki ma lehe faida tahaaba hadduu hamhamsanayo axadukum midkiin falyarudda kow afka isku qabo horta ma staaaca intuu awoodo mar allaaliya markay qabato afkaa isku qabto ma awoodid soo ma aha xadiidka kale waa laga yaabaa inuu noo yimaadee nebigu wuxuu yidhi ha qabta afkiisa gacanta ha ku qabto maxaa la diidayaa dadka hortooda inaad afka ku kala qaaddo mm. fa ina axadakum taasna dhibka ay leedahay waatan fa ina axadakum qofkiin ida tahaa'aba hadduu afka kala qaado daxika minhu waxaa ku qosla xaggiisa ashayaanu shaydaankaa ku qosla markuu hamaamsanaya afka uu kala qaado shaydaankaa ku qoslaya lafdiga kalena waaba arki doonnaayo shayddaankaaba gelayaba afkiisaba afkan aad u kala furtay ee meeshaa ah eberka ah isagaa gelaya ama waa kugu qoslaya shaydaankii rawaahu albukhaariyu wa canhu waxaa laga wariyay abu hureyra radi allahu tacaala canhu can اnabiyi salى اllahu alayh walih waslama qaala wuxuu yidhi idaa catasa axadukum midkiin hadduu hindhiso falyaqul ha dhaho amar weeye markaa hindhistid inaad tiraahdid alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale walyaqul ha u dhaho lahu isaga akhuuhu walaalkii walaalkiisa muslimka ama gabadha walaasheeda muslimadda haddii ay maqashay alxamdu lilah inay tiraahday aw saaxibahu ama saaxiibkiisa ha u dhaho yarxamuka allah ha waa xaq weeyaan isaga waa inuu dhaho alxamdu adiga waa inaad u tiraahdaa yarxamuka allah marka yarxamuka allah aad u dhahdo waa inuu kuu soo celiyo waa kan marka falyaqul isna wuxuu dhahayaa faida qaala lahu haddii loo dhaho yarxamuka allah falyaqul isna wuxuu soo celinayaa yahdiikum allahu wayuslix baalakum waa yahdiikum allah allah ha idin hanuuniyo wayuslix ilaahay ha suubiyo oo ilaahay ha hagaajiyo baalakum ciribtiinna cirbtaada iyo ilaahay ha kuu hagaajiyo cawaaqibtaada ilaahay ha kuu hagaajiyo cirbtaada dambe iyo khaatumo wanaagsan allah ha ku siiyo wey macnaheedu hawl adduuniya aakhira waxay ahaan lahaydba allah ha kuu hagaajiyo waa duca dhammaystiran qofka marka uu ducaynayo oo walaalkii muslima u ducaynayo adiga alxamdu baa tiri isaga waa kuu duceeyo wuxuu ku yidhi ilaahay ha kuu naxariista yarxamuka allah adigana waxaad u leedahay yahdiika allah wayuslix baalak lafdigii kalena wuxuu aha afar allahu lii walak aniga adigaba ilahay dembigeenna ha dhaaf intaa yar weeyaan haddana ducada ah rawaahu lbukhaariyu baa warinaya وcan abi muسى الأشcري waxaa laga wariyey radي الlahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi baan maqlay salى اllahu عalayh وalih waslm yaquulu isagoo dhahaya إida caطsa axadukum qofkiin hadduu hindhiso faxamid allaha ilaahayna u mahad celiyo fashamituuhu farax geliya wain lam yaxmid illaaha hadduunan ilaahay u mahad celinin markuu hindhisay falaa tushamituuhu idinaha faraxgelinina oo macnaha waa maxay faraxgelinta waa ducadii yarxamuka allah inaad tiraahdo ilaahay ha kuu naxariisto waad u ducaysay wax lagu farxa weyta qofka walaalkaaga muslimka hadduu ku dhaho ilaahay ha kuu naxariisto waa ducaa aad iyo aad u weynan badan maxaa yeeley naxariista ilaahay waan u baahannahay adduunkaan u baahannahay aakhiradan u baahannahay marka qofkan walaalkaaga muslimka hindhisadii aad hindhisteed alxamdu lilah tiri yuu wuxuu kugu bedelay ducadaa weyn oo ah in ilaahay kuu naxariisto subxaana wa tacaala waa nicmo aad iyo aad u weynan badan oo walaalka muslimka ah keliya laga helo rawaahu lbukhaariyu rawaahu muslimun wa can anas bni malikin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi catasa rajulaani laba nin baa hindhisay cinda nabiyi bay ku hindhiseen sal allahu alayhi waalih wasalam nebiga agtiisa ayaa laba ninoo saxaabadii ka midoo la fadhisay ayaa laba ka mida hindhisay hadday hindhiseen fashamata axaduhumaa midkood waa farax geliye nebiga oo wuxuu ku yidhi yarxamuka allah de waa ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay waa aqbalaya subxaanah wa tacaala walam yushamit alaakhar ka kale laakiin uma dhihin yarxamuka allah nebiga saxaabadu waxay yidhahdeen labadan waa wada hindhiseen waa asxaabtaadii kanna waa u ducaysay kanna umaadan ducaynin maxaa dhacay faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi alladii kan lam yushammithu uunan farax gelinin una ducaynin catasa fulaanun saxaabadii baa marka waxay yidhaahdeen qaala aladii ama kiibaa wuxuu yidhi lam yushammithu nebiga uunan farax gelinin ninkii aan loo ducaynin baa hadalkii qaato wuxuu yidhi rasuulkii allow catasa fulaanun fashammadta hebel baa hindhisay waa farax gelisay wacatastu anna waa hindhisay aniga isaga isku mar baanu ahayn isagana waa farax gelisay falam tushammitnii anna imaadan farax gelinin imaadan ducaynin maxay ku dhacday faqaala nebigu waa kala saaroo wuxuu yidhi haada kan ma aragtay xamid allaha ilaahay buu u mahad celiyey wa inaka adiguna lam taxmid illaaha ilaahay umaadan mahad celinin muttafaqun calayh marka waxa lagu kala saarayo waa alxamdu lilaah qofka uu leeyahay laakiin markuu hindhiso in horay lagala boodo ma ah waa sugeenna ilaa uu yidhaahdo alxamdu lilah hadduu dhaho markaa waa loo ducaynaya wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi waalih wasalam nebiga alle wuxuu ahaa idaa catasaa hadduu hindhisayo wadaca yadahu gacantiisuu dhigayay nebiga calayhi salaatu wasalaam aw thawbahu ama maradiisa calaa fiihi afkiisuu saarayay wakhafada hoos buuna u dhigayey aw hada biha ama hoos buu ugu dhigayay sawtahu codkiisa meeshaa marka maxaa ku baxaya dadka hortooda adigoo taagan bahal weynoo qaylo badan inaad xindhiso ah haddana candhuuftaadii wadata wixii o dhan inaad wejiga kaga dhufato taasaa la diidan yahay adaab maaha adaabta hindhisadu waxay tahay ama gacmahaaga ku qabo ama maro soo qaada ku qabo codkana hoos u dhig marka taasaa la doonaya rawah abu daawuud baa wariyay wtirmidiy wqaala xadiiثu xasanu صaxiix can abi muusa alashcariy waxaa laga wariyey marka maadaama qofka hadduu hindhiso alxamdu lilah yiraahda loo oo ducadaasina ay tahay mid ilaahay siinayo in allah yahuudi way ogeyd ducada nebiga in ilaahay aqbalayo maxay samayn jireen marka waxay raadin jireen si nebiga ugu duceeyo o u dhaho yarxamuka allah arrintaasay raadin jireen oo intay nabiga agtiisa yimaadaan bay hindhis iska keeni jireen alxamdu lilahna waa dhahayeen dhegaysa hadda xadiidkan abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi kaana alyahuudu yahuudi waxay ahayd yatacaatasuuna kuwa iska hindhisiiya cinda rasuuli illaahi sala allah alay wasalam oo hindhiso haynin bay iska keenayeen macnaha ama qorisankaa iska geliyo ama waxuun ha sameeyo qofka si uu isaga keenaba yatacaatasuuna daas weeyaan way iska hindhisiinayeen cinda rasuuli اllaahi salى اllah alيه wasalam yarjuuna iyagoo rajaynayaan an yaquula lahum inuu nebiga iyaga u dhaho yarxamukum اllah inuu u dhaho maxaa yeele ducada nebigu waa la aqbalaya calayh الsalaaةu wasalaam laakiin fayaquulu nebiga calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu u dhahayey iyagu raxmad ma laha maxaa yeele raxmada qofka muslimkaa iska leh wixii lagu mudan lahaaba ma hayaan iyaga marka darajadii ka horraysay raxmada waa inuu qofku hanuunsan yahay oo muslim u yahay sow maaha haa fayaquulu nebiga wuxuu u dhahayey yahdiikum allah wayuslix baalakum allah idin soo hanuuniyo ciribtiinna dambana allah hagaajiyo islaamnimo iyo khaatimo wanaagsan allah idin siiyo waa loo ducaynaya inuu ilaahay soo hanuuniyo subxaana wa tacaala rawahu abu daauud baa warinaya wtirmidiy wqaala xadiiثu xasanu صaxiix وcan abi muسى الأشcري وcan abi سacيidi الkhudrي waxaa laga wariyey radi allahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waalih waslm rasuulka alla wuxuu yidhi ida tahaaba axadukum qofkiin hadduu hindhiso falyumsik ha qabto biyadihi gacantiisa calaa fiihi afkiisa ha ku qabto faina shayطaana maxaa yeelay shayطaanku ida tahaaba qofkiin hadduu hamaamsanayo dheh tahaabku waa hamaamsiga afka la kala qaadaye faina axadakum maxaa yeelay qofkiin ida tahaaba hadduu hamaamsanayo axadukum midkiin falyumsik ha ku qabto yadahu gacantiisa faina shayaana haddii kale shaydaanku yadkhulu waaba gelayaaba riwaayadii horena maxaan ku soo aragnay waa ku qoslayaa tanna maxaa la yidhi waa gelayaa labadiiba waa isla socdaan intuu kugu qoslo afkaaga gelaya marka ku xaroonaya halkaa adaana u kala furay marka qofka waxaa wanaagsan inuu markuu hamaamsanayo afka isku qabto markuu hindhisayo afkii mara saaro ama gacmihiisii ku qabto saasaa wanaagsan aadaabtana saasay ku jirtaa laakiin qofkii waxaad arkaysaa haahda ku haya afkii haddana dhawaaq ku daraya wax wanaagsan maaha rawaahu muslimun baabu istixbaabi almusaafaxati cinda alliqaa'i wa bashaashati اlwajhi wa taqbiili yadi اrajuli alصaalixi wa taqbiili waladihi shafaqatah wmucaanaqati alqaadimi min safari wakaraahiyati اlinxinaa dhowr shay buu meeshan isku qabtay baabkan isagaa oo waxa weeyaan isticbaab marka hore inay wanaagsan tahay oo la jeclaystay almusaafaca gacantii in laysku salaamo musaafaxadu waa gacanti in gacan laysgeliyo cinda aliqaa'i marka la kulmo assalaamu calaykum afkana waa laga dhihi karaa keliya haddii dadku badan yihiin gacanta waa laga salaami karaa kor ahaan ishaara laakiin waxa wanaagsan in gacantii la isgeliyo waa bashaasha cinda aliqaa'i marka la kulmo sidoo kale waxaa wanaagsan wa bashaashati alwajhi wejiga inuu la furo oo qofka wejigiisu dhoollo caddaynayo weji ay farxadi ka muuqato inuu noqdo wa taqbiili sidoo kale waxaa bannaan oo la jeclaystaa in la dhunkado yadu rajuli qofka gacantiisii alsaalixi suubanaa qofkii saalixa ahaa meesha waa maxalulkhilaaf cinda alfuqahaa imaamu nawi risaalo dhan buu ka alifay arrintaa oo uu ka hadlayo wa taqbiili waladihi qofka inuu dhunkan karo ilmihii uu dhalay shafaqatan naxariis darteeda wa mucaanaqati iyo in markaa la ismucaanaqeeyo mucaanaqadu waa labada qofoo qoorta isdhaafsada oo sidaa isu mucaanaqeeya alqaadim af somalia waa mucaanaqaan u malaynaya magac kale ma leenahay mucaanaqada waa qoroqoreysigii wey labada qofoo qoorta isdhaafsada macnihi xabadka isa saara mucaanaqat alqaadimi qofka yimid oo yani intaa xabadka laysa saara la ismucaanaqeeyo min safarin ka yimid wa karaahiyati iyo in la nacay alinxinaai in loo foorursado qofkii inxinaha markaad salaamaysid inaad foorarsi ku dartid ma bannaana wa can abiilkhaaabi waxaa laga wariyey magaciisuna wuxuu ahaa qataada ibni dacaama saduusi baa la dhihi jiro waa taabici weeyaan ree basra ah qaala wuxuu yidhi qultu lianasin anas ibnu maalik baa waxaan ku idhi akaanat ilmusaafaxatu musaafaxada iyo gacanta la isgeliyaa ma ahayd fi asxaabi rasuuli illaahi sal allah alay wasalam waxay yaqaanaan gacantaoo la isgeliyo oo laysku salaamo ma jirtay waagii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi nacam haa waa jirto waa samayn jirnay wey macnihi marka meeshaa maxaa ka dhalanaya hadday waagii nebiga samaynayeen nebigu waa arkay shaki ma leh hadduu arkayna waxba kama dhihin waa bannaan tahay marka waa jaa'izu waa shay sharci ah rawaahu lbukhaariyu baa wariyey وعن أنس بن mالك waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قاaل wuxuu yidhi لما جاء أهل اليمن markay yimaadeen reer yمن قاaل رasuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka alle saxaabadiisuu dhex istaagay wuxuu oga warramayaa dadkan u yimid caadadoodii dhaqankoodu u sheegaya qaala rasuululahi sal alla alay slam marka wuxuu yidhi qad jaa'akum waxaa idin yimid ahlulyaman baa idin yimid wa hum iyaguna walu waa dadkii ugu horeeyey oo jaaa bilaabay bilmusaafaxati gacanta in laisku salaamo waa dadkii ugu horeeyey mujtamacaadka ee adduunkan markuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala dadkii ugu horeeyey ee salaamta gacanta a bilaabay waa reer yaman markaa rawah abu daauud waa baawariyey biisnaadin jayid wa can ilbara bni cazibi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalam faaidada ay leedahay musaafaxadii fiiri waxa ajar ee ku jira fiiri kama tegaysid haddaad aragtid rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi maa min muslimayni ma jiraan laba qof oo muslimiin ah laba dumar ah laba rag ah waxay ahaadaanba ma jiraan laba qof oo muslim ah oo yaltaqiyaani kulma oo hadday kulmaanna fayatasaafxaani way isa salaamayaan gacantii ilaa hadday sidaa sameeyaan ghufira lahumaa labadooda waa loo dhaafaa dembigoodiibaa loo dhaafaa qabla an yatafaraqaa intaynan kala tegin dembigoodiibaa lagu dhaafaya salaamta ayse salaameen dembigooda ku hoobanaya ilahay baa dembigooda ku dhaafaya subxaana wa tacaala rawaahu abu daawuudin wa can anas bni maalikin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah mid annaga naga mid ahi yalqaa waa la kulmayaa akhaahu walaalkii aw sadiiqahu ama saaxiibkii yanxanii lahu waa u foorarsanaya inxanaha dhabarku u soo godayaa qaala nebiga wuxuu yidhi laa ayanxani waa su'aal oo ma u soo foorarinayaa lahu isaga dhabarkiisii ma u soo godayaa sida rukuucdii oo kale ama dadkan gaalada qaarkood ay isku salaamaan khaasatan qolooyinkan indhayartaa inay isu soo foorarsadaan qaala nebiga wuxuu yidhi laa maya ma bannaana qaala nebiga wuxuu yidhi eh, ninkii baa weydiiyo wuxuu yidhi afa yaltazimuhu wayuqabiluhu intuu mucaanaqeeyo ma dhunkanaya dhabanadii in layska dhunkado oo xabadka laysa saaro taasaa loola jeedaa qaala wuxuu yidhi laa maya iyadana qaala ninkii baa weydiiyo wuxuu yidhi fayahudu biyadihi wayusaaficu gacantiisuu qabanaya waa salaamaya miya qaala wuxuu yidhi nebigu nacam ha taasi waa bannaan tahay marka meeshan waxaan ka arkaynaa in qofka uu foorarsado oo dhabarkiisii soo godo markuu qof kale salaamaya sida rukuucdii oo kale ma bannaana xaraam weye sidoo kale waxaan bannaanayn mucaanaqadii halkan laakiin waxaan arkaynaa iyadoo la banneeyey goormaa la banneeyey goormaanse la bannaynin waa inoo iman doontaa waxaa kaloo bannaanoo xadiidka inoo tilmaamay musaafaxadii in gacanta la isgeliyo qaala nacam buna nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam rawahu tirmidiy waqaala xadiiun xasan wacan safwan bni casaal almuraadi weeye radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala yahuudiyun nin yahuudi baa wuxuu yidhi lisaaxibihi ku yidhi idhab bina ila hada nabiy kaalay oo aanu u tagna nebigan marka hore way aqoonsan yihiin inuu nebi yahay ilahay baa qur'aanka inoogu sheegay yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum ilmahooda siday u yaqaanaan bay u yaqaanaan nebiga inuu nebi yahay salawat ullah wasalaamu calayh laakiin haddana waxay u diideen wax kale maaha muxuu yahuudi u noqon waaye intaa weeyaan waxay u diidan yihiin ee waa garanayaan inuu nebi yahay mana ogolo haddana u qiri maayaan laakiin xaqiiqada markay timaaddo way og yihiin inuu nebi yahay markay sheekaysanayaanna sidaas way og yihiin marka yahuudigan baa wuxuu ku yidhi yahuudi kale tacaal soo bax Eh, idhab bina oo ina soo mari ilaa hada nabiy aanu u tagno faatayaa rasuul lahi sal la sm rasuulka alle u yimaadeen fasa'alaahu nebiga way weydiiyeen can tisci aayaatin bayinaatin sagaal aayadood oo cadcad bay weydiiyeen fadakara alxadiida bituulih xadiidka isagoo dheer yuu sheegay faqabilaa yadahu warijlah labadoodii markuu nebiga wax allaale waxay doonayeen u waramay uu iman doonaa xadiidka isagoo dheer waxay weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam sagaal aayadood oo kala duwan jannadii bay weydiiyeen dadka markay galaan waxa ugu horey ay cunayaan waxay weydiiyeen ilmaha sababta ay marna caloosha hooyada intay qaado ay wiil u dhalayso marna gabar u dhalayso waxyaabo badan bay weydiiyeen nebigu calayhi salaatu salaam mid walba waa u sheegay marka maxalu shaahidka waa kan marka way istaageen markii su'aalahoodii dhammaysteen faqabilaa way dhunkadeen yadahu gacantii nebiga iyo warijlahu lugtiisiba waa dhunkadeen labadiiba waa sameeyeen waqaalaa waxay yidhaahdeen nashhadu waa qiraynaa annaka adigu nebiyun inaad tahay maxaa yeele umuurahan qofaan nebi ahayn maba ogaan karaba waxaan qiraynaa inaad nebi tahay xadiidka qisadiisu waa dheertaha way inoo iman doontaa rawaahu tirmidiy wagayruhu biasaniidin saxiixa meeshaa marka waxaa laga gartay in la dhunkan karo qofkii saalixa ahaa yadi gacantiisii ama waalidka gacantiisii waa la dhunkan karaa iyo wixii la mida qofkii weynaa ma ku jiraa qofkii ahlulcilmiga iyo sharafta lahaa ma ku jira waa maxalu lkhilaaf cinda alculamaa wa can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qisatan baa laga wariyey qaala fiiha uu yidhi fadanowna min الnabiyi salى اllahu alayhi waalih wasalam nebiga allaanu u soo dhowaannay faqabilnaa waanu dhunkannay yadahu gacantiisa jaa'iz inay وcan caaishaةa waxaa laga wariyey radi الlahu tacalى canha qaalad waxay tidhi qadima zayd bna xaariثa almadiina waxaa yimid magaalada madiina zayd bna xaariثa ninkii ahaa waa xibu rasuuli الlahi salى الlaه alيه waslm waa usaama bna zayd aabihii weeyaan usaamana nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aabbihii oo zayd ahna aad iyo aad buu u jeclaa labadaba marka zayd ibna xaaritha nebiga waa ka dembeeyey xagga hijrada magaalada madiinuu nebiga yimid salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo gurigiisii jooga wakhti salaaddii duhur kadib ay tahay yaa waxaa yimid eh, zayd ibni xaaria qisadana dhacday dhegayse marka qadima zayd ibna xaaria ayaa yimid almadiinata hijradii kadib weeyaan markuu soo hijrooday wa rasuululahi sal allahu caley wasalamna maalintaa uu imanayo fii beytii buu joogay faataahu eh, zayd ibna xaaria waa yimid faqaraca albaaba albaabkii buu soo qarqaraacay yaa weeye haddii la yidhana zayd bna xaaria nebiga aad buu u jecla calayhi salaatu wasalaam waa soo booday nebiga faqaama ilayhi waxaa u soo kacay xaggiisa zayd bna xaaria annabiyu sal allahu alayh ali wasalam halhaleel nebigu siduu u soo booday darteeda yajuruhu maradii iyo waa xiran kari waaye xitaa isagoo jiidaya thawbahu maradiisii macnaha maradii buu ku dheganaa nebiga calayh salatu slam waa soo booday factanaqahu waa maxay maxalu shaahidka factanaqahu waa qooroqooraystay weeyaanu xabadku saaray qoortiiba isdhaafsadeen waqabalahu waana dhunkaday marka zayd ibna xaaria waa muhaajiro hijru ku yimid safar buu ka yimid markuu qofku safar ka yimaado waa bannaan tahay in la ismucaanaqeeyo xadiikana daliilu ah laakiin qofkii oo aad isla joogtaan afar iyo labaatanka saac inaad tidhahdi waa mucaanaqaynaya laa aslan sidaasaa marka ay culimmadii ku kala sooceen xadiidkii hore ee ahaa anas ibnu malik eh, fayaltazimuhu wayuqabiluh mucaanaqa ma samaynaya oo ma dhunkanaya qaala la markuu nebiga yidhi waa qofka la wada joogo weeyaan xadiidkanna wuxuu khaas ku yahay qofka musaafirka ama muddo idan is arkinba muddaad kala maqnaydeen waad kulanteen waa ismucaanaqayn kartaan waa bannaantahay laakiin haddii qofkii aa wada joogtaan oo aad maanta is aragteen ama xalay aad is aragteen ama aad wada joogtaan inaad tirahda haddana waa mucaanaqaynaya la hadihi min albidac markaa ma bannaana rawaahu tirmidiyu ayaa wariyey wa qaala xadiiثun xasan xadiidkuna bimajmuuci طuruqihi xasan weeyaan وcan abi dr waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam wuxuu yidhi lataxqiranna ha xaqirin min almacruufi wanaagii shay-an waxba ha ka xaqirin wax wanaagsan marna ha liidin marna ha isdhihin waxaani ma dadkaa ku qaabili karaysaa walow an talqaa haba noqdo waxaa yare macruufka ah an talqaa akhaaka walaalkaaga muslimka inaad kula kulantid biwajhin weji inaad kula kulanto talqin furan weji furan oo bashaash ah oo farxadi ka muuqato walaalkaa inaad kula kulanto ama gabadha muslimadda walaasheed ay kula kulanto rawaahu muslimun maxaa yeele intaa yar waa sadaqa wey haddiilaan aldhihi laha xoolihiinna sadaqaysta on bakayl baanu ku nahay laakiin ilaahay subxaana wa min raxmatihi waxaanu kari karno annagana dawo ah yuu sadaqa inooga dhigay in aad wejigaaga furto qalbigaaga aad furto ood bashaash tahay waa sadaqa wey adigayna ku anfacaysaa xayaatadaada yowmiga ah oo waxaa la dhahaa xataa dadka stresska u hayo beri dhoweyd waxay ka hadlayeen haddii uu subaxii intuu baxo wejigiisa isagoo uu furan yahay farxade ay ka muuqato dadka uu salaamo khalaas waa daayey stresski cabusnaantan iyo wejigan xiran yaa keena sidiisaba marka diintii ilahay weeye subxaana wa tacala annaga nebigaaba ina farayba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sadaqaana la inooga dhigay annagaaba ajar la inoo qorayaaba wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qabala الnabiyu salى اllahu alayh walih wasalam nebiga alle waa dhunkaday alxasan bna ali alxasan bna caliy radi allahu tacaala canhuma macnuhu waa maxay ilmihii uu dhale awowga uu ahaa weye nebigu marna adeer buu u yahay marna awow buu u yahay dhinaca hooyada gabadhiisii baa dhashay sooma faatima binta rasuulilahi sal alla alay slam awow buu u yahay dhinaca aabbahana ina adeerkii baa dhalo ahaa caliy bna abi aalib adeer buu ugu aadan yahay marka labada dhinacba waa waalid wey ilmihii yaraa ee waalidka u ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dhunkaday agtiisa yaa jooga markuu dhunkanaya nabiga calayh salaatu wasalaam faqaala alaqrac bna xaabis saxaabigii la ohan jiray aqrac bna xaabis ayaa agtiisa jooga waa nin acraabi ah oo remiya ah remiyigana wax ka ad adag markaasuu wuxuu yidhi inna liya anigu waxaan leeyahay min alwaladi casharata min alwalad toban wiil baan leeyahay maa qabiltu ma aanan dhunkanin minhum iyagii tobankaasi axadan mid ka mida maanan dhunkan toban baan dhalay tobankooda mid ka mida ma dhunkan buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u jawaabo faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkaanan naxariisanin looma naxariisto waxa dhunkashada kuu diiday waxa ugu sahlan weeye waa naxariis darri wey marka lafdigii kalena wuxuu ahaa haddii ilaahay qalbigaaga ka siibe naxariista maxaan kuu samayn karaa aniga seen kuu yeeli karaa weeyaan macna waxba kuuma qaban karo sidaa darteeda in la dhunkado caruurta waa naxariis weeyaan kitaabu ciyaadati اlmariidi watashyiici اlmayiti wالصalaaةi calayhi waxuduuri dafnihi wاlmukfi cinda qabrihi bacda dafnih kitaabu wuxuu u kitaab yahay ciyaadat اlmariidi kii xanuunsanaa oo la soo booqdo wa tashyiici اlmayiti kii dhintay oo la raaco wالصalaati calayhi qofkii dhintay oo lagu tukado wa xuduuri dafnihi meeshii lagu aasayey oo la tago wاlmukfi in lagu nagaado cinda qabrihi marka la aasa dabadeed qabrigiisa marka in lagu bacda dafnihi markii la aasay dabadeed in lagu nagaado raxmat ullahi tacala caleyh imaam nawowi wuxuu yidhi baabu ciyaadati اlmariid wuxuu u baab yahay ciyaadat اlmariid qofkii xanuunsanaa in la soo booqdo wa can ilbara bni caazibin radi allahu tacala canhuma in la soo booqdo dadku way wanaagsan tahay ka la soo booqday waa u fiican tahay adigana waa kuu fiican tahay qofka la soo booqda waa u fiican tahayoo dadka wejiyadoodii markuu arko nashaad iyo farxad buu ka qaadaya lianna markuu xanuunsan yahay aan la soo booqanin laba cudur baa isugu tegay markaa laakiin isagoo xanuunsan oo la booqday dad buu helayaa wejiyaal kala duwan iyo akhbaar baa loo akhrinaya wixii baa loo sheegayaa xanuunkii iyo mucaanaadkii hayay baa ka fududaanaya adigana way kuu wanaagsantaho ajir iyo hawaaba cinda allahi lagaaga qoriya haddaad og tahay qofka soo booqda qof xanuunsan ajirka uu helayo maalin walba waad soo booqan lahayd qof xanuunsan si uunan ajirka kaaga nusqaamin dhegaysahaade waa canilbara bni cazib qayb yar oo ka mid ah weeyaan laakiin axaadiista ku soo arooray waa aad bay u badan yihiin nebigu ka warramaya salawaatu wasalaamu caleyh in lasoo booqdo dadka xanuunsan wa can bni cazibi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle wuxuuna faray amaranaa rasuulu lahi sala allah alay slam wuxuuna faray biciyaadati اlmariidi toddoba shay bay ahayd waan soo aragnay dersigan xadiidkan isagaa xalay baanu soo aragnay biciyaadati اlmariidi kii xanuunsanaa oo la soo booqdo marka amar weeyaan min rasuuli اllahi sala اllah alay wasalam in la soo booqdo qofka xanuunsan marka waxaad fulinaysaa amarkii nebiga calayh salaatu wasalaam watibaacu ljanaasati janaazadii oo la raaco watibaaci اljanaaza janaasadiisii oo la raaco wa tashmiyati alcaatis kii hindhisay oo la farax geliyo wa ibraari اlmuqsimi kii dhaartay oo loo baarinimo falo dhaartiisii loo fuliyo wa nasri اlmadluumi kii la dulmiyey oo loo gargaaro wa ijaabatu daaci ka ku marti qaaday ijaaba waa in la ajiibo oo la ogolaado loo tago addaaci kan ku marti qaaday ee kuu yeertay waifshaa salaami salaamtii oo la fidiyo dadkii la salaamo muttafaqu calayh wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuulu اllahi sal اllahu alayh wali wasalama qaala wuxuu yidhi xaqu lmuslimi cala lmuslimi khams qofka muslimka ah walaalkii kale muslimka ah wuxuu ku leeyahay shan shay waa xaq walaalkaaga muslimka kugu leeyahay marna ma diidi kartid kamana leexan kartid oo waa maxay kow waa xaqu lmuslimi cala lmuslimi hamsun weeyaano qabso oo waa radd salaam hadduu ku salaamo inaad radisid waa waajib aayaddii qur'aankahaydna waa ku waajib xadiidka nebigana waa ku waajib waa xaqu lmuslim cala lmuslim waaw caraysnahay ma dhihi kartid hadalka kama qaada ma dhihi kartid salaamtu iyadu ilaahay baa ina faray inaannu iska radinno waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha intuu kugu salaamay in ka wanaagsan ama iyadii oo kale inaad u celisid waa khasab coolaad baa idinka dhexaysa hadday doonto waxaa doontaba idinka dhexeeyaan ta labaad xaqu lmuslimi cala lmuslim weeyaan ta labaad waxa weeyaan wa lmariid qofkii xanuunsanaa oo lasoo booqdo waa xaqu lmuslim cala lmuslim adigu haddaad xanuunsatid in lagu soo booqdo waa jeclaan lahayd sow maaha qofka walaalkaaga muslimkaa booqo waitibaacu ljanaa'iz janaazadii oo la raaco wa ijaabatu dacwa qofka qofka ku yeertay oo la ajiibo janaazada oo la raaco kitaab baanu ugu tegi doonaa kitaab dhan baaba loo kitaabaynaya oo looga hadli doonaa janaazada waxa raacayana waa ragga dumar ma raacayaan halkaasaanu ku arki doonaa xadiikii nabiga calayh salaatu wasalaam umu caiya waitibaacu ljanaa'izi janaazadii oo la raaco wa ijaabatu dacwati ka kuu yeeray oo la ajiibo watashmiyat alcaatis ka hindhisay oo la farax geliyo waa xaqa qofka muslimka walaalkii muslimka ku leeyahay shantaa qaado walaalkaaga muslimka xaq uu kugu leeyahay weeyaan ama gabadha muslimadda gabadha kale walaasheeda muslimadda xaqa ay ku leedahay riwaayad kale waxay odhanaysay waa lix riwaayad kale waxay odhanaysay waa toddoba toddobada xadiidka bara bni caazib aanu ku aragnay oo kale wacanhu waxaa laga warinaya abu hurayra radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi ina allaha caza wajalla yaquulu ilaahay wuxuu dhahaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah xadiidkan marka waa xadiidu lqudsi oo wuxuu ilaahay dhahayo yaa nebiga inoo sheegay salawaat ullah wasalaamu calayh ilaahay baa sidaan dhihi doone dhegayso xadii aad iyo aad caiim u ah weeyaan waa xadii aad iyo aad u weynan badan runtii dhinacyo badanna taabanaya inagana inala hadlaya ilaahay baa kula hadli doona sidanuna ku weydiin doona maalinta qiyaamaha jawaabteeda adaa lagaa rabaa marka qof walbo oo waa maxay alla wuxuu ku dhahayaa yabna aadam war ina aadanow inan aadam baa aabbaheeni ah eh. yabna aadam ina aadanow maridtu waan xanuunsaday falam tacudnii imaadan soo booqanin qof walba ilahay buu hor istaagi doonaa sow ma aha qof walboo naga mida ilaahay wuxuu ku dhihi doonaa waan xanuunsadee maadan isoo booqaninne maxaa dhacay dadkii isoo booqday kumaadin jirin qofkiibaa jawaabayo qaala wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbigaygiiyow kayfa adcuuka seen kuusookyfa eh, eh, acuuduka seen kuu soo booqdaa wa anta rabu lcaalamiin adigaaba rabuulcaalamiin ah seen kuu soo booqdaa xaggeen kaa soo booqdaa rabbiyow inan meel aad joogto qof baa meel ku xanuunsan oo laga soo booqdaa isbitaal noqotay oo guri noqotay oo meel un loogu tagaa rabbiyow xaggeen kaa soo booqdaa rabuulcaalamiin baabaad ahayde qaala rabbi marka waa u jawaabaa wuxuu ku dhahaa amaa calimta sow ma ogid anna cabdii fulaanan addoonkaygii hebel ahaa marida inuu xanuunsaday falam tacudhu mana adan soo booqanin waad ogayd ma adan soo booqanin addoonkayga hebel ah sow ma adan ogayn ama heblaayo inuu xanuunsaday ama ay xanuunsatay kadibna aadan soo booqanin amaa calimta sow ma ogid buu ilaahay ku dhahayaa annaka adigu low cudtahu haddaad soo booqan lahayd la wajadtanii cindah agtiisaad iga heli lahayd agtiisaad iga heli lahaydysaw sidaa ma ogid yabna aadam ina aadanow dacwo kale waatan rabbi ina aadanow dhagayso istacamtuka waa kaa quud weydiistay falam tucimni imaadan quudinin raashin baan ku weydiistay ima aanad siinin qaala qofkiibaa hadlayo wuxuu leeyahay yaa rabbi kayfa uطcimuka seen kuu quudiya wa anta adiga oo rabbulcaalamiina ah qaala markaasuu wuxuu dhahayaa rabbi ama calimta sowma ogid amaa calimta sowma ogid annahu istacamaka waxaa raashin ku weydiistay cabdii addoonkayga war waa gaajaysnahe wacisii fulaanun ah falam tucimhu mana aadan quudinin amaa calimta sowma ogid annaka adiga low acamtahu haddaad quudin lahayd lawajadta dalika cindii arinkaa agtaydaad ka heli lahayd awaabkiisa iyo xasanaadkiisa agtaydaad ka heli lahayd so sidaa ma ogid yabna aadam istasqaytuka warabbaan ku weydiistay falam tusqinii maanaad i waraabin qaala qofkii wuxuu dhahaa yaa rabbi kayfa asqiika seen kuu waraabiya wa anta rabu اlcaalamiin adigoo rabbiga caalamiintoo dhan ah qaala rabbi wuxuu yidhaahdaa istasqaaka waxaa waraab kuu weydiistay cabdii adoonkayga fulaanun ah falam tasqih ma aadan waraabinin ama calimta sow ma ogid annaka adigu low saqaytahu haddaad waraabin lahayd lawajadta dalika cindii lawajadta waad heli lahayd dalika arrinkaa isagaa cindii aniga agtayda meeshayda halkanay kuu oli lahayd sow ma ogid laakiin ma aadan waraabinin rawaahu muslimuun marka dacwada rabbi inoo qabsan doono waxaynu ka yeeli lahayn innaga inoo taallaa dadka xanuunsan in la soo booqdo marka waa inay khasab tahay meeshaasaad ka ogaanaysaa وعn abi muسى الأشcري رضي الله تعالى عنه qاala wuxuu yidhi qaala rasuul الlahi slى الlaه عليه وaلiه وسلم amar buu ina siiyey rasuulka alleh oo wuxuu yidhi amarka isagoo ummadiisa la hadlaya cuudu الmariiضa warkan xanuunsan soo booqda وأطcimu الjaaئca warkan gaajaysan quudiya وfuku الcaani kan ah asiirka ahee maxbuuska ahna sii daaya macnuhu waa maxay asiirka maxbuuska waxaa loola jeedaa qof baa deyni xabistay soo maaha haa xoolaa loo haystaa waa lagu dhegan yahay waxaad kaga fujin kartid kaga fuj war hood diintii isaga bixi sidaa ku dhahaa rawaahu albukhaariyu baa warinaya maxalushaahidka waxa weeyaan amarka nebigayna siinaya ah cuudu lmariid qof xanuunsan soo booqda waa khasab weeye marka alcaani la yirina alasiir baa loola jeedaa waa maxbuuskii weeye وعن ثوبان waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه عن النبي wuxuu ka wariyey صلى الله عليه وآله وسلم qaala nebiga inuu yidhi إna الmuslima qofka muslimka ah إidaa caada akhaahu hadduu soo booqdo walaalkii waa laga yaabaa qofka inuu is irado maxaan ka helaya aniga amarka allaad fulinaysaa qofka walaalka aad soo booqanayso haye maxaa kaloo iigu jira waxa kuugu jira waa tani id ina almuslima qofka muslimka rag iyo dumar wuxuu ahaadaba idaa caada hadduu soo booqdo akhaahu walaalkiisa muslimka akhaahu lmuslim walaalkiisa kale muslimka hadduu soo booqdo inta aad booqanayse sii socoto ama aad ka soo socoto lam yazal ka zuuli maayo qofkan isaga ah inuu yahay fii khurfati اljanna mirihii jannada xataa yarjica ilaa uu soo laabto waad aaday soo ma ah intaad sii socoto iyo intaad soo socoto mirihii jannadaad guranaysaa khiila waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah noo sheeg waa maxay wamaa khurafat ljanna qaala wuxuu yidhi nebigu waa jinaaha miraheedii weeyaan rawaahu muslimuun baa warinaya macnaha qofka qof booqanaya intuu sii socdo iyo intuu soo socdo intaba jannadii miraheedii buu guranayaa mirihii jannaduu guranayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ajriya hawaab iyo xasanaad yuu ka siinayaa waanu u baahannahay wa can caliyi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayhi waalih isagoo dhahaya maa min muslimin ma jiro qof ah oo yacuudu booqda musliman kala booqda khudwatan aroor fiiri hadda xadiidkan qof muslim ah oo qof kaloo walaalkii oo muslima soo booqda ma jiro hore maxaa dhacaya hadduu soo booqdo ilaa sallaa calayhi korkiisa waxaa u ducaynaya salla calayhi ku tukanaya ma ahee waa ducaa weeyaan macna sala allugawi ma ah weeyaan hadda macna sharci ma ah macna lugawi waa ducaa weeyaan salaadu ilaa sallaa calayhi waxaa dushiisa u ducaynaya sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa u ducaynaya xataa yumsi ilaa uu ka galabaysto in caada hadduu soo booqdo cashiyatan galab uu soo booqdo gelin dambe hadduu soo booqdo iyadana sidii oo kale ilaa sallaa calayhi ma soo booqdo ilaa hadduu soo booqdo salla calayhi waxaa dushiisa u ducaynaya sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaya xataa yusbix ilaa waagu uu ka baryo wa kaana lahu intaa maxaa u dheer oo ziyaado ah wa kaana lahu waxaa u sugnaanaya khariifun fi ljanna mirihii jannada uu gurto ayaa u sugnaanaysa intaasuu marka helaya toddobaatan kun baa la yidhi malaa'igtu maxay ahaayeen laa yashfacuuna ila liman irtada ilaahay subxaana wa tacaala qofuunan raalli kahayn umaba duceeyaan horta labo ducadooda ilaahay waa aqbalaa toddobaatan kun xagga ii dhig haddii hal malag un ducadiisa ilaahay kuu aqbala ka warran marka hal malag ah ducadiisa hadduu ilaahay kuu aqbala ka war oo ay kuu dheer tahay jannada miraheedii ood guranaysa intaad sii socotid intaad soo socotid rawaahu tirmidiy wqaala xadiiثu xasanu alkhariifna athamru weeyaan mirihii almakhruufu la goosanayay ay almujtana hmm. can anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi marka qofka muslimka a ah, keliya miyaa la booqan karaa mise gaalkan deriskaaga hadduu xanuunsada xitaa waa soo booqan kartaa maya ee gaalka deriskaaga xitaa waa soo booqan karaysaa oo waxaa noogu daliila xadiidkan isagaa maxaa yeeley markaad soo booqato waxaad dhici karaysa inaad islaamkii u bandhigto ama uu dartaadaba kusoo islaamaa dhici kartaba in ilaahay sababkaaga dhigaaba dhici kartaba adiga anigu ajar ma ka helayaa waa laguu qorayaa ajar maxaa yeelay waad soo booqatay nebiga calayhi salaatu wasalaam bayna qisadii qabsatee dhegayso wa can anas bni maalikin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu kaana hulaamun waxaa jiray nin dhalinyaro ah hulaamun wiil yaroo dhallinyaro ah oo yahuudiyun ah islaam maahan yahuudi buu ahaa yakhdimu nabiya sal allahu alay wal darisna way ahaayeen nebigana waa u khidmayn jire marar qaarkood waxbuu u qaqaban jiray fa marida waa xanuunsaday mudduu nebiga waayey fa ataahu nabiyu sal allahu alay waslm nebiga allaa u yimid aaway waa xanuunsan yaha nebiga u tegeyba yacuuduhu isagoo soo booqanaya hadduu soo booqday nebiga faqacada cinda ra'sih wuxuu fadhiistay madaxiisa agtiisuu fadhiistay sarartii uu ku jiifay faqaala lahu ninkii yarkii yaraa waa xanuunsan yahay sakaraatulmowtkiibaa soo qabtay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u bandhigo faqaala lahu wuxuu ku yidhi aslim war iska islaam shahaadadii buu u qabtay wiilka yaraa marka yaa jooga aabbihii baa joogo eheladiisii qaraabadiisii baa jooga fa nadara ilaa abiihi wa huwa cindahu markuu nebiga soo booqday aabbihii baa la joogay fa nadara wuu fiiriyey ilmihii yaraa wiilkii dhallinyarada ahaa ilaa abiihi aabbihii buu fiiriyey hulaamku waa markuu dhallinyarada yahay aabbihii buu fiiriyey yacni isagoo ka amar qaadanaya aabbo waad maqashaa waxa lain leeyahay inana waa ogtahay inaan yahuudi nahay labada arrinna isma waafaqsana nebi muxamed baan qaataa mise xaaladdu waa xaaladaan isku ogeyn iyo reerka wuxuu ahaa ee yahuudinimada ahayd sidaasuu u fiirinaya afgarasho wey fanadara markaa ilaa abihi aabbihii buu fiiriye wahuwa cindahu isagoo agtii ahaaday faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi aabbihii wuu og yahay nebiga inuu xaqiyo calayhi salaatu wasalaam wuuna og yahay wiilkiisa inuu sii dhimanayo wuuna og yahay inuusan soo noqonaynin diinta nebiga inay xaq tahay wuu og yahay faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi aca abalqaasim abalqaasim warkiisa yeel iska islaam wiil yahow faaslama wiilkii waa islaamayo shahaadadii buu qabsaday isaga amraya maxaa u diiday inuu isagoo kaga hormaro wiilkiisa ilahay qofku waafajinaya wey subxaana wa tacaala waa iska islaamaya maaha aabbaiyo hooyadaybaa ahaa maaha laakiin waa cataa min allahi jala wacala waa wax ilaahay qofka siiya wey isagiibaa amraya isagiina ma faqaala lahu markaasuu wuxuu ku yidhi aica abalqaasim faaslama wiilkii yaraabaa islaamay fakharaja nabiyu sal allahu alayh waalih wasalam booqoshadii hadday u dhammaatay nebigu waa soo baxay wa huwa yaquulu isagoo dhahaya alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale alladii allihii baa mahad iskale anqadahu badbaadiyey ilmahan yar min annaari naar badbaadiyey dhallinyaru ahaa ilaahay baa mahad iskaleh badbaadiyey naar ka badbaadiyey lafdiga kalena wuxuu ahaa alxamdu lilaahi aladii anqada bi aniga sabab iiga dhigay ilaahay baa mahad iskale badbaadintiisa sabab iiga dhigay naar uu ka badbaado maxaa isagaa islaamka ugu sababha soo maaha marka qofka aad booqanayso waxaaba dhici karaysaba inuu sababtaada kusoo islaamo way dhacdaa rawaahu lbukhaariyu taana wax badan baanu aragnay way dhacdaa marar qaarkood baabu maa yudca bihi lilmariid wuxuu u baab yahay wixii loogu ducaynayay bihi xaggiisa lilmariidi qofkii xanuunsanaa maxaanu leenahay markaanu u tagno maxaanu dhahnaa rekoofurta waxay ku mahmaahaan qofka markaa soo booqatidoo tirahdii see tahay ah, xanuunkii kamaadan qaadin soo maha xanuun kamaadan qaadin laakiin see tahay qalbigay u run tahay bay dhahaan in lagu soo booqdo oo xaaladaada lagu weydiiyo qalbigay u fiican tahay qofkii xanuunkii baad la qaybsanaysaa wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha ana nabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam kaana wuxuu ahaa ida shtakaa insaanun ida shtaka اlinsaanu hadduu qofku xanuunsado ashaya minhu macnaha wax ka isagii hadduu ku xanuunsado jirkiisii qaar ka mida xanuunay lugtiibaa xanuuntay waxay ahaataba aw kaanat bihi ama xaggiisa ahaato qofka qarxatun aw jurxun qarxadu waa nabar aw jurxun dhaawac xaggiisa hadday ahaato qaala nabiyu sal اllahu alayh waalih wasalam nebiga alle wuxuu samayn jiray haakada sidan oo waa sidee wawadaca sufyaan xadiidkan waxaa warinaya sufyaan athawri can zuhri weeye can curwa can caaisha radi allahu tacaala canha sufyaan athawri wuxuu qaaday gacantiisa subaabata fartan subaabataasaa la dhahaa bilardi dhulkuu dhigay warafacaha kor buu u qaaday caradii buu taabsiiyey warafacaha kor buu u qaaday wa qaala wuxuuna yidhi fartii buu ku tufayaa bismi illaah turbata ardina biriiqi bacdina yushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina bismi illaah ilaahay magaciisaan ku tufayaa turbata ardina dhulka yaga caradiisa biriiqi bacdina qaarkayo candhuuftiisa yushfa bihi ilaahay waa ku caafinaya saqiimuna keena xanuunsan biidni rabbina buuna ku caafinaya meesha xanuunsan buuna saarayay nebigu calayh isalaatu wasalaam inta lagu tufo dhulka marka laga soo qaado bism اllah ardina briiqi bacdina yshfى bihi saqimuna bidni rabbina pow aad tiraahdo meeshii xanuunsanayd baad saaraysa biidn اllahi waa caafimaadaysa mutafaqu calayh wa canha waxaa laga wariyey caaisha ana nabiya sal اllahu alayh ali wasalam kaana yacuudu nebiga wuxuu ahaa mid booqda bacda ahlihi ahalkiisa qaar ka mida fayamsax markaa nebigu alayh salatu slam sidiisaba saxaabadiisa waa booqan jiray xadiid kaloo laga yaabay inuu noo yimaado jaabir bni cabdillaah wuxuu odhanayay nebiga waa ii yimid salawaat اllah wasalam caadani nabiya sal اllah alay slam min sudaac nebiga waa ii yimid salawaat wasalaamu aley madax xanuun iyo hargab igu dhacay goonjabkii yuu nebiga iigu yimid oo iga soo booqday dhuldhigay marka wax walba oo qofka hayo haddii uu xanuunsadayoo sariirba uu tegay uu maalintaa soo bixi kari waayo in la booqdaa waa ansaxaysaa waana loo ducaynayaa ducooyin kala duduwan buu nebiga ugu ducayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka qaar ka mida ah in qofkii loogu duceeyo waa jaa'is marka waxay tiri caaisha radi allahu tacaala canha kaana yacuudu bacda ahlihi waa soo booqanaya reerkiisii qaar ka mid ah yamsaxu biyadihi alyumna gacanta midigtu ku masaxayey wayaquulu wuxuuna dhahayay meeshaa xanuunsan ama qofka madaxiisi isagoo taabanaya ama qofkii jasadkiisii qayb ka mida ah. allahuma rab annaas adhab ilba's ashfi weyaan ama ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk shifaan laa yuqaadiru saqama eh, allaahuma ilaahayow rabbannaasi baa tahay oo dhan rabbigiisii baa tahay ilaahayow adhab ilba'sa ilaahow xanuunka tegsii ishfi ilaahow caafi anta shaafi adigaa wax caafiya ka wax caafiyo waa adiga laa shifaa'a caafimaad ma leh ilaa shifaa'uka caafimaadkaaga mooye caafimaadkaaga mahe caafimaad kale ma jira weeyaan shifaa'an ilaahow caafimaad sii laa yugaadir aan ka tegin saqaman xanuun ilaahow caafimaadkeen aan cudurba ka tegin macnihi laakiin ka waran haddii caafimaad laga raadiye shaydaan cudurkaaga sida loo arkay caafimaadkaaga ha loo arko shirki ugu weynaa wey kufri iyo gaalnimo wey gaalnimo ugu xumayd weeyaan maxaa yeele shaydaan baad ka raadisay caafimaad halkanna waxaa lagu leeyahay ilaahay ka raadi ilaah iyo shaydaan wax laisgarab dhiga maaha muttafaqun calayh وعن أنس wxa laga رضي الله تعالى عنه أنه قال wuxuu yidhi لثاbت haabit albunani ninkii loo oran jiray wey anas ibnu maalik ardaygiisa ahaa afartan sano arday u ahaa waana anas ibnu maalik markuu dhintay ninkii ku tukaday wey u yidha ninkaa haygu tukado qaala raximah allah haabit albunani waa taabici weeye isagaa xanuunsaday anas ibnu maalik baa soo booqday wuxuuna rabaa inuu baro wuxuu ku yidhi alaa arqiika sow kuguma tufo biruqyati rasuuli اllaahi sal اlla alay slam tuftii nebiga sow kuguma tufo qofka xanuunsan markuu soo booqdo tuftu ku akhrin jirayso kuguma ariya adigana qaala bala haa haa buu yidhi nacam macni qaala wuxuu yidhi allaahuma rabba annaas ilaahga allaahuma ilaahayow rabba annaasi dadkan oo dhan rabbigiisii baa tahay mudhibi ilba'sa ilaahu ba'siga tegsii dhib oo dhan ilaahu naga tegsii ishfi ilaahu caafi anta shaafi adigaa wax caafiya laa shifaaa caafimaad ma jiro ilaa anta adiga maahe qof wax caafiya ma jiro ilaa adiga mooye ilaahayo shifaaan ilaahu caafimaad sii laa yugaadir aanan ka tegin gadaashiisa saqaman cudur aanan hambaynin rawaahu lbukhaariyu baa wariyey wa can sacd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi caadanii rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam xadiidkii dheeraa weeyaan ee meesha ugu horraysay aan ku soo aragnay kitaabka bilowgiisa ahaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa isoo booqdeen waa isagii maka ku xanuunsaday qaala markaasaa faqaala nebigu wuxuu yidhi allaahumma shfi sacaadan allaahumma shfi sacaadan allahumma shfi sacaadan waa la dhahayaa allaahumma ilaahayow ishfi caafi sacaadan sacad ilaahu caafi qofka magiciisii baad sheegaysaa hebel ama heblaayo allaahumma shfi ilaahow caafi sacadan allaahumma shfi ilaahow caafi sacadan saddex mar buu ku celcelinaya nebiga rawaahu muslimun baa wariyey can abi cabdilaahi waxaa laga warinaya cumaan bna abilcaas ahaa radi allahu tacaala canhu annahu cumaan bna abilcaas shakaa waa xanuunsaday ilaa rasuuli laahi sal la alay slam buu u sheegtoo wuxuu yidhi rasuulka alla waa lehayaa saa iyo sidaasaa leehayaa wajcan xanuun yajiduhu fii jasadihi jirkiisa uu ka helayo halka ay halkaasi xanuunaysa nebigu u ishaaray salawat llahi wasalaamu aleyh waana u sheegay faqaala lahu rasuulu lahi sal اllah alay wslam baa hadlo wuxuu yidhi haddii aad xanuunsan tahay dac yadaka fartaada waxaad saartaa cala aladii ya'lumu min jasadig meesha ku xanuunaysa jasadkaaga saar wa qul waxaana dhahdaa bismi illaah bismi illaah bismi illah alaa maraat meesha ku xanuunaysa gacantaada saar gacantii oo dhan wada saar ama fartii saar waxay ahaataba meesha markaad saarto bismi illaah bismi illaah bismi illaahi dheh qul sabca maraatin halkaas saddex weeye toddobada soo hartay waxaad tidhaahdaa acuudu bicizat illaahi wa qudratihi min shari ma ajidu wa uxaadir toddoba marna sidaa dheh meeqay isku tahay marka toban waaye saddex iyo toddobo tobankaasaa lagaa rabaa bismi illaah bismi illaah bismi illaah acuudu wa qudratihi min shari ma ajidu wa uxaadir acuudu waa magangelyo weydiisanayaa bicizatillaahi ilaahay cizadiisaa magangelyo weydiisanaya wa qudratihi qudratallah ilaahay awooddiisaan magangelyo weydiisanaya min shari maa shay shartiisaan ka magangelyo weydiisanaya ajidu aan helayo oo wa uxaadiru aan ka baqanayo xanuunkan ihaya iyo waxaan ihaya ee aan helayo ee xanuunkan ihayaan ka baqanayo ilaahay baan shartiisa ka magangelyo weydiisanaya ilaahay waa ku caafinaya rawaahu muslimun tijaabi ilahay hadduunan kugu caafin haddaad rumaysan tahay oo iimaan leedahay weeyaan oo aad rumaysan tahay inuu ilahay kugu caafinayo ilahay waa kugu caafinaya subxaana wa tacaala laakiin tanna waa rumaysnahay xabataynolna waa ku darayaa dhe adigu hawl kuu taalla weeye markaa وعن بن cabاasi رضي الله تعالى عنهma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wadaadka taynol waa diidahay dhihina anigu ma diidin ma min daءin إla وlah dawاء calimahu man calima وjahilahu man jahila lakin calى xasabi iimanika وqudratika weeyaan iimaankaaga iyo qudradiisa uu leeyahay inta uu dhan yahay yay kugu xiran tahay وعن بن cabاasi waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنهma can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi man caada mariidan dhegaysa hadda halkan waa taxadi wey qofka mu'minka ah ee yaqiinsan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku hadlaya inay yaqiin yihiin ee sidaa sameeya ilah inuu ku caafinayo waa shaki ma laha waa hubaal weeyaan man caada mariidan qofkaa booqda qof xanuunsan qofkaasoo lam yaxdurhu ajala geeridiisii xanuunku u dhiman lahaa aysan ahayn xanuunkan macnuhu waa maxay uu jiifa ku u dhiman lahaa ma ah waayahay qof soo booqdaa ma jiro oo faqaala yiraahda sabca maraatin toddoba mar dhaha hadalkan soo socda as'alu اllaha alcaiim raba alcarshi alcaiim an yashfiyak as'alu اllaha alcaiim raba alcarshi alcaiim an yashfiyak as'alu اllaha alcaiim raba alcarshi alcaiim an yashfiyaka toddoba mar haddaa sidaa tiraahdo ila caafaahu allahu min dalika almarad ilaahay waa caafinaya qofka dhahayana waa inuu yaqiinsan yahay ka loo dhahayana waa inuu yaqiinsan yahay as'alu allah ilaahay baan weydiisanaynaa allihii alcadiimi weynaa ayaan weydiisanaynaa allihii rabuulcarshi carshiga rabbigiisa aha carshigii alcadiimi weynaa ayaan weydiisanaynaa an yashfiyaka inuu ku caafiyo waxba kuma aha ilaahay xanuunkaaga wax u tari maayo caafimaadkaaga waxba ilaahay uguma taallo subxaana wa tacaala wax dhibo ah ku tahay maleh ilaahay inuu iska ka caafiyaanu kuu weydiisanaynaa ilaa caafaahu allah toddoba mar hadduu sidaa yidhaahdo ilaa caafaahu allahu ilaahay waa caafinaya min dalika almarad xanuunkaa isaga ilahay waa ka caafinaya rawahu abu daauud baa warinaya wtirmidiy waqaala xadiiثu xasanu waqala alxaakim wuxuu yidhi صaxiixu cala sharطi اlbukhaariy wacanhu waxaa laga wariyey ibn cabaas radi allahu tacala canhuma an nabiya sala اllah alay wasalam dakhala cala acraabiyin yacuuda waa kan marka qofka lagu akrinayaba hadduunan rumaysnayn waxba u tari mayso marka u dambaysa wax walba waa isku daye hadda bal qur'aan ha laygu akhriyo taa weeyaan macnaheeda waa soo qustuu ku leeyahay khalaas qur'aan hadda baa ii haray qur isku dayaya marka wa canhu waxaa laga wariyey cabdullahi bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana nabiya sala allahu alayhi waaalih wasalam dakhala waa u soo galay cala acraabiyin nin ree baadiya buu galay yacuuduhu isagoo soo booqanaya wa kaana idaa dakhala nebiga wuxuu ahaa qof xanuunsan markuu u galo calaa man yacuuduhuma qofkuu booqanaya markuu u soo galo qaala wuxuu ku dhihi jiray qofkuu booqanayay markuu usoo galay nabiga caada waxa u ahayd inuu ku dhaho laa ba'sa tuhuurun in shaa allah laa ba'sa dhib ma leh tuhuurun dembi dhaaf weeyaan in shaa allah hadduu ilaah yidhaahdo rawaahu lbukhaariy macnaa dembigaa lagaaga dhaafaya xanuunkan shaki ma laha in dembiga lagu dhaafayo marka xadiidku waa dheeraa oo wuxuu ahaa ninkii reemiiga ahaabaa wuxuu yidhi eh, eh, tan u malayn maa inaan ka kacayo oday weyn oo xanuunkanna qabtay hore unbay usii takhaantikhinaysaa hadal saasoo kale ah وعن أبي سعيد الخdري waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه أن جiبريل أtى النبي sلى الله عليه وسلم hadda nebigaa xanuunsaday أن جiبريل ba أtى النبي u yimid sلى الله عليه وآله وسلم faqاala markaasuu wuxuu ku yimid ku yiri jibriil baa hadlaya ya muxamed ishtakayta muxamedow ma xanuunsan tahay qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala jibriil baa hadlo wuxuu yidhi bismi illaahi arqiik ilaahay magiciisaan kugu tufayaa bismi اllah ilaahay isimkiisa iyo magiciisaan arqiika kugula tufayaa min kulli shayin baan kaaga tufayaa shay walba oo yu'dika ku dhibaya insi iyo jinni wuxuu yahayba min shari kulli nafsin waxaan kaaga tufayaa min shari kulli nafsin naf walba sharteeda aw caynin ama il xaasidin ah baan kaaga tufaya allahu yashfiik allah ilaahay baa ku caafinaya bismi illaah ilaahay magaciisaan arqiika kugu tufaya rawaahu muslimuun saasuu ku yidhi marka وعن أبي سعيد الخdري وأbي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهmaa labadoodu شhahidaa waxay goobjoog ahaayeen calى rasuuli الlahi bay goobjoog u ahaayeen salى الlaه عليه وaلي وسلم أنhu qaala nebiga inuu yidhi man qaala qofka dhaha laa إلaha إلا الlah والlah أكبر laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ila allahu alla mooye wallaahu akbar ilaahay baa weyn sadaqahu rabbah rabbi baa u rumeeya qofka qofka dhaha laa ilaaha ila allah wallaahu akbar markuu dhaho ilaahay baa u rumaynaya oo ilaahay muxuu leeyahay faqaala ilaahay wuxuu dhahaa laa ilaaha ila ana ma jiro alle xaq lagu caabudo aniga mooye wa ana akbar anaana weyn waidaa qaala qofka hadduu dhaho laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilaahay xaq lagu caabuda ma jira aan ilaahay ahayn laa shariika lahu ilaahay cid wax la wadaagtana ma leh qaala wuxuu dhahaa qaala nebiga wuxuu yidhi yaquulu rabbi wuxuu dhahaa laa ilaaha ilaa ana waxdi aniga mooye alle kaloo xaq lagu caabudo ma jiro laa shariika lii cid wax ila wadaagsatay ma leh waida qaala qofku hadduu dhaho laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alle kaloo xaq lagu caabuda ma jiro lahu lmulku mulki oo dhan ilaahay baa iska leh hanti oo dhan wlahu اlxamdu mahad oo dhan allaale qaala rabbi wuxuu dhahaa laa ilaaha ila ana aniga mooye alle kaloo xaq lagu caabudo ma jiro liya اlmulk mulk oo dhan anaa leh walaa xawla walaa quwata ilaa bi laa xawla laa xawla xeelad ma leh walaa quwata awoodna ma jirto ilaa bi aniga mooye ilaa bisababii macnaha aniga sababtayda iyo dariiqayga mooye wax intaa ma jiraan wakaana yaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray man qaalahaa qofka yiraahda inta aan soo sheegnay fii maradihi xanuunkiisa oo macnu waa maxay laa ilaaha ila allah wallaahu akbar laa ilaaha ila allah laa shariika lah laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billah saddexdaa qofka yiraahda fii maradihi xanuunkiisa uma maata dabadeedna dhinta sidaa ku dhinta xanuunka uu xanuunsan yahay buu sidaa yidhi kadibna waa dhintay lam tatcamhu naar naari maba taabanayso qofkaa jirkiisa marka waa bishaaro cadiima lakin almuwafiqu man wafaqahu اllah qofku ilaahay waafajiyo unbaa waafaqaya rawahu tirmidiy waqala xadiiثu xasan wallah subxanaه w tacala aclam